alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii qawaacidkaa baynu ku soo jiray alqawaacid alfiqhiya lilfadfari haye qaala annaadimu alfadfariyu lakinama nasa calayhi alculamaa faaqbal fadaa bacda ataxari istaxkama watahrumu alxiilatu fi ayi camal falqiila maa yucmal biha faqad badal laa yasqud almaysuuru bilmacsuuri facmal bima istadacta min ma'muuri janib iljamiica min maxduuri kama ataa fi lkhabari alma'huuri washayu laa yalzamu qabla alcilmi bih daliiluhu ficlu lmusii fantabih wa qabla alcilmi naskhi lilqiblati lilkacbati sallu naxwa shahmin faqubil walidiraarin jaaza ficlu maa xudir walixtiyaajin ficlu makruuhin gufir wamaa lisadin lidariicati ijtunib bihal alcaraaya lixtiyaajin irtukib waidfac min aldarayni bilakhafi wacmal min alfadayni bilacafi yaktarin xadrun maca almubiixi falxadru awlaa minhu bitarjiixi ida istawaa fi lamri nafcu wadarar fadra fasaadahu warajix ilxadar wanafcu in yarjax cala alfasaadi facmal bihi kaljarxi fi lisnaadi biljahri wanisyaani walikraahi yunfa alciqaabu fi xuquuqi illaahi laakinaha laa tusqid damaana fii xaqi khalqin faxfad alamaana qad yuxramu shayu ida kaana istaqal wajaaza in kaana maca alasli xasal kabayi xamlin aw himaarin maa badaa salaaxuha falaa yajuusu mufrada wabaycuha maca asliha saxiixu wakulu da fii qowlihim sariixu qaala shaykhu xafidahu allah washayءu laa yalzamu qabla alcilmi bih daliiluhu ficlu lmusii'i fantabih waashayu shaygu laa yalzamu qabla alcilmi bih yacnii shayga xukunka abuu u jeedaa laa yalzamu ma laasimaayo qabla alcilmi bih intaan la ogaanin ma laasimayso oo waajib noqon mayso in lagu camal falo shay baa waajibah ama shay baa xaaraan ah haddaan xukunkiisaa mar la ogayn in muqtadaha xukunkaasi keensanayo lala yimaadaa waajib noqon mayso ogaal bay ku xidhantahy daliiluhu ficlu lmusii'i fantabih waxaa u daliila ah, ficlulmusii'i saxaabigii salaadiisa xumeeyey ee garasho la'aan ay uga dhacday ee ficilkiisa ayaa u daliila ah. fantabih baraarugsanow oo bimacnaa arrinkaa ku baraarug wa qabla cilmi naskhi nasakhaadda intaan la ogaanin ka hor la nasakhay lilqiblati qibladii la nasakhay baytulmaqdis loo tukanaayey intaan taa la ogaanin sallow mise salluu waa iyama salluu haddii la maxay noqonaysaa amar bay noqonaysaa sax yacni sallow weeye waa loo sheegay haddana waxaa loo jeedaa maadaa loo jeedaa ficilka muctallul aakhirka ah haddii waawu damiir la raaciyo qaacidadiisu waxay too la eegayaa xarfu cillaha waxa ka horeeya hadduu kor dhigan yahay ama godan yahayna sidiisaa loo daynaya marka waawu damiir lagu daro xarfu cilluhu isagu waa go'ayaaye hadduu hoos dhigan yahayna waxaa lagu beddelayaa godaal oo waa la godaya qaacidadu saasay ahayd markaa sallaa baa ficilku ahaa maadaamuu sallaa ahaa waawu damiir marka lagu daray iltiqaa'u saakinaynka marka loo jaray xarafkii xarfu cillaha ahaa waxaa soo hadhaysa fatxa ka horraysa waawga marka sideedaa loo daynaya laakiin amar hadday tahay yusallii buu ahaa amarkiina wuxuu ka imanayaa mudaaricuu ka imanayaa marka waa hoos dhignaa marka wuxuu noqonayaa in isaga markaa la gudo oo salluu la yidhahdo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waawu damiiri in bificlinta tasil muctallin laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kamaa qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasrii ka qowlinaa raduu bikulli yusri sujaaci saddex beyt waa ka qaacidadaa ku cabbiraaya oo xaashiyadiisa uu ku leeyahay qatriga awalkeeda ayuu ku sheegaya wa qabla cilmi naskhi nasakhaadda intaan la ogaanin ka hor lilqiblati qiblada la nasakhay lilkacbati ay ilalkacbati kacbada xaggeedana loo nasakhay sallaw way tukadeen naxwa shaamin xagga shaam bay u tukadeen faqubil waa la wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa mas'alada aan xukunkeeda la ogayn inuu ruuxu ku camal falaa laasim ku noqon mayso marka uu ogaado xukunkeeda laga bilaabo ayaa inuu ku camal fala ay waajib ku noqonayso marka khitaabu takliif qofka mukallafka ama wuxuu ugu sugnaadaa bilwuruudi ama bilnusuuli soo degitaanka ama soor arooritaanka uu soo arooray ayuu nisbadiisa ugu sugnaanayaa bay ku dhisan tahay mise wuxuu ugu sugnaanayaa bibuluuqihi ilayhi inuu isaga soo gaadho ugu sugnaanayaa mas'aladaa khilaaf baa ku jira bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen maya khitaabu takliifku soo degitaanka uu soo degay ama soo arooray ayuu mukallafka ugu sugnaanayaa ama ha ogaado ama yaanu ogaan laasim waxa ah marka xukunkaasi uu sidaa sharcan u noqdo inay dhammaan dadku ku wada camal falaan baa waajiba laakiin qowlka saxiixa ah ee jumhuuru ahlicilmina mareen saxiixana ahi waa inuu ugu sugnaanayo soo gaadhitaanka uu soo gaadhin haddaanuu soo gaadhin mukallaf kuma aha bay noqonaysa culamada qaarkoodna tafsiil bay geliyeen oo waxay yidhaahdeen ma xukum horoo ka horreeyey oo sharciga lagu camal oo kani naasikh aha mise xukum kaloo ka horreeyey midaan lagu camalfalayn ahaatay oo baraa'a al asliya lagu camalfalayey tafsiil bay geliyeenoo waxay yidhaaheen haddii xukum ka horreeyey lagu camalfalaayo kaasuu iska sii weheshanayaa iska sii haysanayaa ilama iyo inta xukunka kale soo gaadhaayo laakiin xukun kaloo ka horreeyey haddaanu ku camalfalaynin bes xukunkaasi sharcan inuu u soo arooray ama u soo degay ayaa laasim ku noqonaysa isaguna inuu ku camalfalo saddexdaa qowl baa masalada ku jira laakiin qowlka saxiixi saynu sheegnay sheikhuna nasgareeyey soo gaadhitaanka uu soo gaadho ugu sugnaanaya addilaynay leedahay wamaa kaana allaahu liyudilla qawman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun waxaanuu ruuxu ogayn daalli ku noqon maayo ee wuxuu noqonayaa macduur ayuu noqonaya ninkii saxaabiga ahaa ee salaaddiisa xumeeyey ee ay culammadu yidhaahdaan almusii'u salaatah ama almusi'u salaati labada mid walba waa la odhan karaa khallaad ibnu raafic baa la odhan jiray masjidka ayuu soo galay nebiga sala allahu aleyh wasalam meel u dhow ayuu ninkaasi ku tukaday laba ragcadood dabeedna nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu arkayey salaaddii inuu khafiifiyey oo tuma'niinadii ka tegey arkaanta qaarkood tuma'niina rukniya u ka tegey nebiga markuu u yimi ee nebiga salaamay nebiguna salaantii ka celiyey wuxuu ku uhi irjic fa salli fa innaka lam tusalli noqo oo tukan maa tukani bimacnaa taa tukatay xaqiiqatan salaad ma aha walow suuradda salaadda haba u ekaato sidaasuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam fa rajaca fa sallaa kama kaana qad sallaa mar labaad buu nebigu ku soo noqday sidii si leeg buu ku yidhi markaasuu dabeedna wuxuu ku yidhi waaladii bacasaka bilxaqi nabiyan maa uxsinu hayra haada facallimnii waxaan ku dhaartay kii ku soo diray ama ku soo saaray xaalaad nebi tahaye sidaas si aan ahayn garan maayo hagaajin maayo ibar markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam salaaddii baray marka waxaa laga qaadanayaa ruuxa haddaan xukunka sharcigii soo gaadhin inuu macduur noqonayo sidaas ayaa laga qaadanaya laakiin waxaa la odhanayaa ruuxii ku noqoo tukaa la odhanaya oo cibaadadii inuu dib ula yimaado ayaa la amrayaa siday culammadu tilmaamaan saas yadaa weeye waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku uhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli culamo badani saasay xukunka caamka u sheegaan laakiin bacdu ahlicilmi tafsiil bay sii geliyeen oo waxay yidhahdeen qofkaasi hadduu mar macduur ahaayo jahli arrinkaasi uga dhacay asalku wuxuu ahaa in la yidhaahdo la kaalay markaa cibaadadii kaama dhicin waajibku waa ku saaran yahay oo jahligii isagoo cudurdaar ah haddana shaygii waajibka ahaa inuu ruuxu la iman waayey dee dembigu kaga baxsanayaa laakiin marka uu ogaado waa inuu istidraakaa oo la yimaada wixii ka maqnaa sida nisyaankaba laga yidhi waman naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila daak baabu nisyaan waxaa laga yidhi markaa waa inuu tukadaa jahligana saasi leeg baa la odhanaya laakiin shaygu hadduu yahay shay maxduuraad ah oo ku dhacay oo jahli ugu dhacay wax dembiina jiri maayo wax kafaara ana laguma leh waayo kafaaradii waxay ku xidhan tahay dee ogaal bay ku xidhan laakiin wixii damaanaadii ku dhici maayaan qaan khalqi leeyahay ama xaq khalqi leeyahay maan garanaynin ee kuwaygii baan moodayey kama baajinayso qaantii waayo waa xaqulkhayroo dhici maayo ismigii inuu ka baxsadaa waa shay laakiin damaankii xaqulkhayr ahaa kama baxsanayo dib buu inooga keenaya masaladaas ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen qaacido odhanaysaa aljahlu walnisyaanu laa yajcalaani almacduuma kalmawjuud wa qad yajcalaani almawjuuda kalmacduum garashawaaga iyo ilowshiiyuhu wax macduumaan jirin mawjuudoo kale ka yeeli maayaan macduumkii waa maxay waa sida waajibkaa aan la samaynayn lagu camalfalin oo kale ilaa hadduu siduu ahaa aan loola imanin idan wuxuu noqonayaa nisbadiisa waajibkii macduum midaan jirin ilow shii'ihii ama garasho waagii mawjuud ugama yeelayo ama macduumkaasi mid mawjuud la mida ka yeeli maayo waqad yajcalaani almawjuuda kalmacduum wixii jiray waxaase dhici karta inay ka yeelaan sidii waxaan jirin oo laga soo qaado kaannahu lam yaqac saa laga soo qaado masalan zina ayaa ruuxu ku dhacay zinadu inay xaaraan tahayna ma garanayn qariibu cahdin bilislaam buu ahaa wakhtigaasuu soo islaamay muu maqlin zinadu waa xaaraan waxaanuu is yidhi maalkiisa siduu ruuxu u bixin karo khiyaarkiisa ayaa tanna uu khiyaarkiisaiyo raalli ahaanshihiisa ku bixin karaa zinadii markuu sameeyo xad ma laga jarayaa maya waatay saxaabadu yidhaahdeen innama alxaddu calaa man calima xadku wuxuu saaran yahay bes cidda garanaysa yacanii wakhtigii cumar waxa dhacday gabadh sinaysatay uur yadoo le baa la arkay dabeedna markaasaa lagu yihi zanayti markaasay tii nacam min marcuush bidirhamayn haa waan zinaystay oo marcuush baan laba dirham kaga zinaystay bimacanaa laba dirham buu isiiyey dabeedna zinada ka yeelay cumar ibnu khataab arrinkaasi markuu ku soo darriyey cali bnu abi taalib baa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin kaannaha tastahilu bihi waxaad mooddaa inay laba qaylinaysaba oo arrinka ku sayaxayso inuu wax ku jiraanba ma ogaa wa innama alxaddu calaa man calima xadkuna wuxuu saaran yahay cid garanaysaa daba saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka baajiyeen xadkii waxayna uga baajiyeen liljahli ayay uga baajiyeen marka wixii xuduud ahaa laga jari maayo wax kafaaro ahina ku waajibi maayaan mar haddii arrinkaasi ku dhacay jahli ama nisyaan waxaynu arki doonnaa culammada qaarkood inay odhanayaan fidyada inay odhanayaan khata'a iyo camdiga mid walba fidyadu waa ka imanaysa oo culamada shaaficiyadu ka mid yihiin sheikhuna waa inoo keeni doonaan halkeedayn ugu tegi doonaan laakiin qowlka saxiixa ah aynu taqriirinaynaa waxay tahay waa inaan xadna ka imanaynin kafaare iyo fidyana aynay ka imanaynin arrinkaasi mar hadduu jahli ku dhacay ama nisyaan ku dhacay laakiin shaygii waajib ah ilowshiye haddii looga tago yada kama ridayso in waajibkii dib lagala yimaado waa kaa xadiiskuba sheegaya man naama can salaatin aw nasiiha falyusalliha idaa dakaraha haddii garashawaa looga tagana waagaasi kama ridaayo inuu waajibkii la yimaado waayo waxa saaran inuu dimmadiisa beri yeelo haddaanu waajibkaa la imanna dimmadiisi beri noqon mayso dimmadiisi ma noqonayso beri waayahay marka waajibaadka waa in la istidraakaad dib lagala yimaadaa masalada haddaba aynu tilmaamayna waxay tahay oo culammada qaarkood ay tafsiiliyeen marka la odhanaayo waa inaad la timaaddaa waxaa dhici karta dadka qaarkood wakhti badan inuu sidaa ku cibaadaysanayo garashawaana ay ka ahayd sanawaat cadiida waxaa la odhanaya wixii o dhan qalleeh fuqahada qaarkood saasay leeyihin waxaa la odhanayaa wixii oo dhan lamaad iman salaadiie mar haddaad rukni ka tegaysay ama mubtil la imanaysay waa inaad wada qallaysaa laakiin culamada qaarkood sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaamat ibnulqayim iyo culamo kaleba waxay leeyihiin maya salaatulwaqti baa la odhanayaa irjic fasalli fainaka lam tusalli waa salaatulwaqti salaatulwaqti waa maxay waa ta markaa joogtaa casaroo kaleynu hadda joognaa waxaa la arkay inaan salaaddiisu asixin tan baa la odhanayaa ku noqo oo tuko laakiin alsalawaat alfaa'ita salaadihii tegey qallee la odhan maayo waxay sidaa u yidhaahdeen culammada muxaqiqiinta ahi nebigu sala allahu alayh wasalam ma amrin bay yidhaahdeen saxaabigaa salaaddiisii xumeeyey inuu salaadii hore qalleeyo oo riwaayaadka xadiiska riwaayo qura oo lagu hayaa ma jirto istidraagoo salaadihii kaa tegay dib u qallee laguma hayo hadday waajib ahaan lahaydna nebigu sala allahu alayh wasalam waa sheegi lahaa wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtigay ummaddu u baahan tahay xukum in loo caddeeyo loo sheego inuu nebigu ka dibdhigaa ma dhici karto oo uma bannaana hadday waajib ku ahaan lahaydna waa la iman lahaa marka idan inay waajib ku ahayn baa laga qaadanaya wuxuu markaa sheegi waayo waxaan laazim ahayn marka qowlka saxiixi waxay tahay waxaa la kala saarayaa cibaadada wakhtigeedu joogo iyo cibaadadii wakhtigeedu baxay cibaadadii wakhtigeedu tegay ee hore waxaa la odhanayaa inuu markaa sidaasun ogaadaa la amrayaa ou dib isaga ilaaliyo laakiin cibaadada markaa joogtaa la odhanayaa ku noqon xataa axaadiista ku soo aroortay soonka waxaa jirta saxaabada qaarkood oo cadii bnu xaatim uu ka mid ahaa wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri intaynay soo degin waxay u fahmeen saxaabada qaarkood in loo jeedo laba xadhigoo midna cad yahay midna madow yahay inta la kala garanayo ee ilaysku iftiiminayo ilaa wakhtigaa in loo jeedo taasaa markaa laga tilmaamaya buuhi saasay u qaateen deed cadi ibnu xaatim laba xadhig buu gashaday barkimada hoosteeda barkimada hoosteedu laba xadhig gashaday markaasuu marba eegaa dee iyadoo aad ay u caddaato dhulkii aad u iftiimay mooyaane ka hor labada xadhiig laguma kala garanayo midabkooda oo ruuxii uma kala caddaanayo mar haddaanu ilaysku eegin dee way iska wadeenoo waa cunayeen lama soo naqli nebigu sala allahu alayh wasallam inuu yidhi waa inaad qallaysaa soonka waxaa kaloo soo aroortay gabadh saxaabiyadaa nebiga u timi sala allahu alayh wasalam waxay tii yaa rasuulallahi innii axiidu falaa athuru afa adacu salaa xaydku iga go'i maayaba waa istimraaraya mar walba waa joogaa mustaxaaday ahayd xukunka istixaadadana may garanayn waxa islahayd waa xayduun salaadda ma iska daayaa itlaaqanba mar haddaanu markaa marnaba go'ayn wakhtiyadii markaa ka tegey ee istixaadada xukunkeeda aynay garanayne xaydnimo ay moodaysay xayd inuu yahay qalle ma odhan adigu addilooyinkaasay deliishanayaan culamada tafsiilka masalada geliyo marka shaygu wuxuu ku laazimayaa marka la ogaado qabla alcilmi bihi ma laazimayo qiblada intaan la nasakhin oo aan kacbada loo nasakhin halkaa lilkacbati waxay ku tacalluqaysaa naskigay ku tacalluqaysa naskhiga ayay ku tacalluqaysaa siduu markaa sheekhuba sharaxa ku sheegayo wallaamu fii lilqiblati laamu taqwiyati daakhilatun fi lmafcuuli bihi linnaskhi oo lilkacbati kacbada loo nasakhay marka saxaabadii qubo ku tukanayey may ogayn in kacbadii la nasakhayoo laga soo nasakhay min beyti almaqdis ila alkacba taa kamay warqabin salaad casar bay tukanayeen salaaddii iyagoo ku jira oo qayb salaaddii ka mida tukaday ayaa nin saxaabiy oo nebiga sala allahu alayh wasalam la soo tukadaa soo maray markaasuu wuxuu ku yidhi alaa ina alqiblata qad xuwilat qibladii waa la xawilay dareen ku saabsan qiblada inay jiraalinayeen oo rajaynayeen in xagga kacbada looga qiblo yeelaana waa jiray waatuu allah yidhi qad naraa taqalluba wajhika fi alsamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam saxaabadii markay maqleen hadalkaas saxaabiga hadalkaas saxaabigu ku yidhi ina alqiblata qad xuwilat ayay markaa salaaddii kamay bixin waxay u gaddoomeennun xaggii kacbada salaaddiina halkii bay ka sii wateen marka ijtihaadkooda waxay ula muuqatay salaaddooda hore inay u jirto wakhtiga qiblada la xawilayna waa ka horraysay markan ay salaadda galeen oo mutaqadim bay ka ahayd iyadoo ka horraysay laakiin ogaalka aynay ogayn bay waxay garteen inayn laasim ku ahayn kacbada mar haddaynay ogayn inay kacbada ula jeestaan inaynay markaa hore saarayn ee markay ogaadaan laga bilaabo inay saaran tahay saas aawadeed salaaddooda qaybtii hore inay u jirto isti'naaf kumay samayn oo salaaddii dib umay soo bilaabin xagga kaluunbay u wareegeen u jeesteen imaamkii ciddii horraysay hor martay ciddii dambana ay markaa daba martay xarakaadka caynkaasana cudurdaarka daraaddeed baa loo ikhtifaaray yacani loo cafiyey marka xadiiskaasi wuxuu u daliil yahay inta aan xukunku soo gaadhin inuu macduur yahay oo aynay mulsam ku ahayn xukunka inuu ku dhaqmaa wuxuu sheikhu yidhi u shaygu bimacnaa xukunka shay uu leeyahay ama camalfalka shay lagu camalfalayo ama xukunka uu leeyahay laa yalzamu qabla alcilmi bih ma laazimayo ma waajibayo intaan la ogaanin daliiluhu ficlulmusii'i waxaa u daliila kii salaaddiisa xumeeyey ficilkiisii baa u daliila fantabih baraarugsanow ma iska tamaamulbeyt wa qabla cilmi naskhi nasakhaadda intaan la ogaanin ka hor lilqiblati qiblada ee la nasakhay lilkacbati ay ilalkacbati kacbada xaggeedana loo nasakhay sallaw way tukadeen naxwa shaamin xagga shaam bay u tukadeen naxwo hadda waxaa looga jeedaa bimacnaa jihata ayaa looga jeedaa oo naxwo mar waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo jiho mar looga jeedo misli mar looga jeedo qasad mar looga jeedo qadar mar looga jeedo nooc yacni macaani badan bay u saarurtaa linaxwi sabcu macaanin qad atat lugatan jamactuhaa dimna beytin mufradin kamula qasdun wa milun wa miqdaarun wa naaxiyatun nawcun wa bacdun wa xarfun faxfad ilmuhula haata markaa bacdi ay ku nadmiyeen laba bayd oo ay saas ku tilmaamayaan marka hadda waxaa loo jeedaa bimacnaa jihata jihata shaamin wa qabla cilmi naskhi nasakhaadda intaan la ogaanin ka hor lilqiblati qiblada la nasakhay mafcuulkii naskhi mafcuulkeedii weeyi laamkuna waa laamu taqwiya siduu sheikhu sheegay lilkacbati ay ilalkacbati xagga kacbada loo nasakhay yacni in kacbada loo jeesto loo nasakhay sallo way tukadeen saxaabadu naxwa shaamin ay jihata shaamin xagga shaam bay u tukadeen fa qubil waa la aqbala walidiraarin jaaza ficlu maa xudir wajaaza waa bannaanaaday ficlu maa ficilka kii xudira la xaaraantinimeeyey lidiraarin daruuro daraaddeed buu u bannaanaaday liiddiraarin la odhan mayse liid waayo wasli weeye qaci ma aha marka lidiraari baa la odhanayaa laamkaa daadka lagu dhufanaya lidiraari walixtiyaajin ficlu makruuhin gufir wa ficlu makruuhin mid la karaahiyaystay ficilkiisa gufira waa la dhaafay oo waa la cafiyey lixtiyaajin baahi daraaddeed baa loo dhaafay wamaa lisaddin lidariicati ijtunib wamaa ay ujtuniba laga dheeraaday lisaddin lidariicati awdis la awdaayo waddada mafsadada keenaysa la awdaayo sadda mutacaddi bay ahayd marka masdarkii mutacaddiga ahaa ayaa mafcuulkiisii waxaa la geliyey laam sida marka uu kuugu soo sheegay markuu naskhi iyo qiblo kuu sheegayba wuxuu noqonayaa laamu taqwiya wasadda dariicata lisaddi dariicati waa la odhan kari lahaa marka maadaama caamilku uu camalfalka uu ku yahay farac oo ficilka ayaa camalfalka ku asal ah waxaan afcaasha ahaynaa camalfalka asal kuma ahay farac bay ku yihiin ee afcaasha ayaa ku asala camalfalka marka laamu taqwiya la geliyey wamaa ay iladii kii ujtuniba laga dheeraaday lisaddin lidariicati awdis waddada mafsadada keenaysa iyo dhibaatada keenaysa la awdaayo daraaddeed looga dheeraaday urtukiba lixtiyaajin waa loola yimaadaa waa la irtikaabaa lixtiyaajin baahi daraaddeed baa loo irtikaabaa loola yimaadaa mithlu alcaraaya waxaan filayaa inay mithludu godnaanayso wadaalika mithlu lcaraaya taasi waxay tahay waa sida caraayaaga oo kale baycu bayculcaraaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa mas'alada koowaad qaacidada culammadu ay yidhaahdaan addaruuratu tubiixu almaxduuraat daruuradu waxay bannaysaa waxyaalaha xaaraanta ah waxaa loo jeedaa wixii ay gasho waxaan daruura gelin ma bannaynayso laakiin daruuradu waxay gasho ayay bannaysaa waxaana u asalo laga deliishanayaa aayaadka qur'aanka ah ilaa ma durirtum ilayh siduu ilaahay uu yidhi iyo sida allah uu yidhi faman idura fii makhmasatin ghayra mutajaanifin liithmin fa ina allaha ghafuurun raxiim marka xaalatulibdiraar in shay xaaraani ku bannaanaado ayuu ilaahay inoo sheegay daruradu waa baahi weyn oo lagama maarmaan ah oo dhib weyni ka imanayso waa inay soo gudagelaysaa qaacidadii guud aynu soo aragnay almashaqatu tajlibu taysiir tajlubu iyo tajlibu mid walba waa la odhan karaa waa baabu catala dhibaatadu waxay soo jiiddaa waa dhibaatada culuse aan la taxamuli karayne fudaydin bay soo jiiddaa shaygii la sahlo la fudaydiyo ila diintii yusri bay u saaxiib tahay marka qaacidadaa guud qawaacidda ka farcamaysa ee soo gudagelaysa waxaa ka mid ah addaruuraatu tibiixu lmaxduuraat ayaa ka mid ah daruuradu waxay noqonaysaa waa shay dhib fara badani ka imanayo haddii lala iman waayo mashaqa cadiima baa ka dhalanaysa sida waxa weeye naf inay tagto ama xubni ay qallasho ama xanuunkii u ziyaado ama ashyaa kaleo markaa ku soo dhowo xagga nafta marka laga eegaya taasay noqonaysa daruuradu marka geese kalena dee waa gelaysaayo xaggii maalkii ashyaadaana waa geli kartaa marka daruuradu shaygii ay gasho way bannaynaysaa laakiin ashyaada qaarkoodoo dee aan bannaanaan baa jira marka shayga gaalnimada la yidhaahdaa kuma bannaanaado daruuro ikraah muctabaru ku bannaanaadaa ikraahu waa akhasu min adaruura daruuradaa caamsan ikrahuna waa akhas saas aawadee ilaahay wuxuu ka reebay uun kii la ikraahay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan ilaa ma durira ilayhi lama odhan marka waxaa laga qaadanayaa inuu ikraahuun ku bannaanaanayo daruuradii ka caamsanayd aanu ku bannaanaanayn dadka qaarkood tacbiirka ay ka cabbirayaanoo leeyihiin kufrigu daruuro waa ku bannaanaan karaa hadday uga jeedaan ikraahii inay ka dhigayaan oo aynay wax kale soo gelinaynin waa khata'un fi tacbiir laa fi lmacnaa laakiin hadday uga jeedaan macno ka caamsan ikraahii oo daruura waxay bannaysaba kufrigiina waa bannaynaysaa cala alitlaaq dee taasi waxay noqonaysaa khata'un fi sharci in sharcigii lagu gefay noqonaysa oo min xaysu almacnaa macaanidii shareecada khata'aasi ku dhacay waxaa loo shardiyaa waxa daruuradu bannaynayso kow waa inaan wax kale oo daruuradaa lagaga maarmaa waa inaanay jirin shardiga koowaad kaasuu noqonaya ee haddii daruuradii wax lagaga maarmayo oo bannaani jiro xaaraan baan daruuro ahaan ula imanayaa dee kuu bannaanaan mayso masalan ruux baad gaaja haysaa nafta ayaa haysaa bakhtigii inuu cuno wuxuu kaga maarmuu helayaa caleenta dhirta ayuu daaqi karaayo wuxuu joogaa wakhtii dhirtii ay caleen leedahay waxaa la odhanayaa bakhtiga ha cunine caleenta dhirka daaq dhirta aan sunta ahayna aad garanayso inay sun ahay caleenteeda daaq saxaabadda nebiguba sala allahu alayh wasalam caleenta dhirtay daaqi jireen ilaa ay yidhaahdeen sida xooluhu u saaloodaan baannu u saaloonnay waxay kaloo culammadu yidhaahdeen maalul khayr hadduu helayo maal cidi leedahay maalkaasu cunaya hadhowna waa qaandhabayaan bacdu ahlicilmi qayd bay ku sii xidhan oo waxay yidhaahdeen hadduu ka baqayo in tuuga lagu tuhmaysto gacanta la gooyo markaa ma cunayo laakiin haddaanu taa ka baqin waa inuu xoolahaa cunaa hadhowna iska qaandhabaa oo qaandhawga see loogu yeeshay ila daruuru ku daafacaya waa maalulghayr oo saa'ilkiiba markuu iska daafacayo suuta laga dhigay hadar midaan wax ka soo qaad lahayn midna waxay tahay dhibtiisuu iska daafacayo sidaasaa wax ku noqday midna dhibaatada isaga ku sugan buu doonayay inuu iskaga reebo marka labada farqa udhexeeya way kala duwan yihiin ila fuqahadu waa kuwii sheegay furuuqdeed markaa saas aawadeed waxay noqonaysaa inuu maal kaa cuno qaandhabana wuxuu kaga maarmo daruurada hadduu waayey naftiisana u baqay waa inuu yahay shaygaasi maa tandaficu bihi daruura shardiga labaad waxay daruuradu ku daafacmayso masalan oo kale culammadu waxay sheegeen ruux baa mergaday halkan markaa waxaa weeye si looga farsameeyaa la garan waayey meelihii dadku gargaraaci jireen gargaraaco waxba ka soo dhici waaye dadka qaar halkaa tunka ayay ka garaacaan ama qoorta qadaadka halkaa qoortee dambe ee qadaadka ka hoosaysa calaa kulli xaal markii waxba ka soo dhici waayeen baa wax lagaga dejiyaa la doona wixii soono noqon waaye horena u dhaafi waaye khamri baa la helay wax kale waa la waayey khamriga ma ku dejinaya mise kuma dejinayo biitifaaqi ahlilcilmi waa ku dejinayaa bay yidhahdeen waana biitifaaqi lcilmi way waa daruura mid kalaa harraaday harraadkii baa naftu qabatay wuxuu is yidhi harraadkaa waad u dhimanaysa khamri buu helay ma cabbayaa culammadu waxay dhahen maya sababtu maxay tahay laa tandaficu bihi daruura daruuradu kuma daafac mayso khamrigu haraadka waxba kama taree waa siyaadiyaa mar haddaan daruuradii ku daafacmaynin daruura bannayn mayso qaacidadaa waxaa kaloo loo dhigaa qayd kale addaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada qadarkeedaa la qadariyaa waxaa laga qaatay addaruuratu tuqadaru biqadariha ghayra baaqin walaa caadin daruuradii in layskaga ballaarsado ma aho intii la doono laga sameeyo ilahay addaruura mar ii bannaysay ee waa in xadka iyo qadarka loo baahan yahay bes lagu kaaftoomaa aan laga badin intaa waa in lagu jooga taasna culammadu saas yadaa ay u tilmaameen masalada ku saabsan daruurada waxay kaloo culammadu sheegaan xaajada lafteeda in la dejiyo wakhtiyada qaarkood mansilata daruura kutubulqawaacidna mas'aladaa waa sheegayaanoo waa ka warramayaan oo qaacid ahaan waxay culammadu yidhahdaan alxaajatu qad tunazalu mansilata adaruura caamatan kaanat aw khaasa waa dhacdaa xaajada lafteedii mansilata daruura in la gaadhsiiyo oo meesheeda la dejiyo oo iyadoo xaajo ah la yidhahdo mansilata daruuray hadda joogtaa oo ashyaada qaarkood oo mamnuuc ahayd ah, dabeedna lagu banneeyo liajli ilxaaja xaajadaasi ama caamma ha noqoto xaajo guud oo caam ah ama khaaso ha noqoto kutubulqawaacidna calaa kulli xaal masalada noocaasi kutubta furuucda ka ah waa tilmaamayaan masaladaas kutubaha kale culammadu qawaacidda ka qorayna waa ku sheegayaan amsilo badan bayna culammadu u sheegaan amsiladaas waxaa ka mid a marka laga hadlaayo aljucaala iyo alxawaala iyo alijaara waxyaalo mamnuuc ahaa baa laga reebay ijaaradii waa inay markaa tahay macluumo tahay haddana xamaamaadka la karaysanayo qadarka biyahee la isticmaalayo iyo zamanka lagu jirayaa jahaala ku sugan dadkuna isku in kuma jiraan biyahana isku in ma isticmaalaan iyadoo jahaala ku jirta haddana la asixiyey waayo xaraj iyo dhib baa ka imanaya haddii kale baabulxawaala masaladii ku saabsanayd baycu dayni bidayn baa laga istisnooday oo mamnuuca bilijmaac ahayd arjucaala saasi leeg marka ashyaa mamnuuc ahaa ayaa laga soo reebay oo laga istisnoobay marka waxay yidhahdaan culammadu alxaajatu qad tunazalu mansilat adaruura bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin mas'aladaas liajli alxaaja looma bannayn ee liajli inay markaa adillo leedahay baa loo banneeyey marka ilxaaqa wax kale la ilxaaqinaya waarid noqon mayso suwarkaa in la dejiyey mansilata daruura kama dhalanayso in markaa la yskaga tasarrufo oo la tawasuco markaa ma keensanayso oo la yidhaahdo yacni kuwan kalena saasaan u haleeshiinaynaa in la yidhaahdo wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamayaa waxyaalaha makruuhaadka ah xaajay ku bannaanaataa shaygu hadduu makruuh yahay xaajay ku bannaanaanays oo wuxuu noqonayaa shay jaa'isoo bannaan ayuu noqonayaa daruuro loo shardin maayo haddii xaajadii la helo waa xaaje aan daruuro gaadhsiisnayne waxay noqonaysaa karaahadii way suulaysaa waayo waa liajli alxaaja markaa nisbadiisa u noqon mayso makruuh u noqon mayso ay laa ba'sa bitanaawuli alashyaai almakruuhati cinda alxaaja wain lam takun xaalatu daruura wamahaluu lidalika bialxarakati alyasiirati fi asalaati ida xtaaja almusallii ilayha waxaynay u tusaaleeyeen waa dhaqdhaqaaqa yar ee salaadda gudaheeda lagu dhaqdhaqaaqo hadduu ruuxii musalligaha u baahdo xarakada u baahdo bidaliili xamli nabiy sala allahu aleyh wasalam umaamata binta zaynab waxaana u daliila qaadista nebigu sala allahu aleyh wasalam umaamo uu qaaday inantii inantiisu ay dhashay uu qaaday salaadda gudaheeda waxaa kaloo u daliila nebigu sala allahu aleyh wasalam salaatuleylka markuu tukanayay caaisha halkuu ku tukanayay markay addimada ku soo kala bixiso qanjiidhadii uu qanjiidhinayay si ay uga laabato oo addinka uga ceshato kaa lilxaaja ku bannaanaatay mid kalena waa jirtaayoo nebigu sala allahu aleyh wasalam ashyaa makruuha wakhtiyada qaarkood waa sameeyaa fii bacdi alaxyaan libayaan iljawaaz caddaynuu caddaynaayo bannaanaanshaha daraaddeed ayuu wakhtiyada qaarkood u sameeyaa marka isaga nisbadiisa makruuhu ma aha laakiin dadka kale waxay u noqotaa makruuh laakiin isagu waajib buu ku gudanayey ficilkan oo siduu odhaahu wax ugu caddeeyo ayuu ficilkana wax ugu caddeeyaa wa rubbamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu liltansiihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab marka almaraaqi odhanaya waxaa dhici karta nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood inuu sameeyo shay makruuha ah, isaga oo caddaynaya inuu markaa tanziih yahay nahyigaas marka isaga waxaabay u noqonaysaa makruuh inay u noqoto iska daaye qurbay u noqonaysaa ilaahay uu ugu dhowaanayo oo waajib sharciyuu caddaynayaa balliq maa unzila ilayka min rabbik tabliiqii baa ficilkan ku xasilaya litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka waajib buu markaa gudanaya waa sida reebistii uu nebigu sala allahu alayh wasalam reebay in laga cabbo naaska qarbadka laga cabo qarbadku wuxuu leeyahay naas marna de la xidho inta laysku laabo eh, la xidho marna de waxa weeye xadhiggaa laga furayaa markaasaa laga shubayaa haddii la doono de afkaa la gashan karaa afka inta la gashadaa naaskaa laga cabbaya mas'alada kale uu sheikhu inoo tilmaamee saddexaad waxay tahay wixii waddo mafsado keenaysa awdis la awday loo diiday oo loo xaaraantinimeeyey xaajo waa ku bannaanaanaysa qaacidadan waxaa la gaara culammada xanaabilada ka qaacid ahaan in laga dhigo mas'alada khaaskaee uu sheegaayo bacdu almasaa'il oo shareecada ku soo arooray waa jiraan oo alcaraaya waa laysku waafaqsan yahay uu misaalinayo iyo salamka uu sheegaayo oou sharaxa ku sheegayo labada mid walba waa itifaaq nusuusna waa leeyihiin laakiin qaacido guud in laga dhigo la yidhaahdo shay kasta oo lisaddi dariica waddo mafsado keenaysaa aawadeed loo xaaraantinimeeyey xaajay ku bannaanaanaysaa waa qaacido guud oo masaa'il kaloo aan la sheeginna waa la haleeshiinayaa taasay culammadu isku khilaafsan yihiin laakiin qadarka wixii nas leh ee soo arooray ee saddu dariica loo xaaraantinimeeyey ee xaaje loo banneeyey nusuusna leh waa la ysla oggol yahay alcaraayaa baa ka mida assalam baa ka mida annadaru ilaalmakhtuu baa ka mida markuu doonaayo ninku inuu guursado gabadh guursado dee gabadhii waxaa la yidhi undur ilayha falyandur ilaa maa yadcuuhu ilaa nikaaxiha ha eego waxa guurkeeda ugu yeedhaya marka iska eegitaanka uu iska eegaa waa mid u bannaan laakiin dee shuruud bay ku xidhan tahay shuruudday ku xidhan tahay waa maxay waa in go'aanka guurku ka soo go'ay ruuxa isagoo ninka go'aankii guurkuba aanu ka soo go'in oo mutaraddid uu yahay annadaru ilal makhtuuba ii bannaano waxbaan sii eeg eegayaa war kuuma bannaana dhallinyaro ya waxay ku xidhan tahay marka hore waa inuu casmigu dhacaa markay kaa go'an tahay arrinku markaasay kuu bannaananaysa mar labaadkana waa inaad naftaada adigu u eegaysaa hebel baan gabadh u eegayaayoo aan anaa nadarkii samaynaya laa maxalla laha waa in naftiisa ay ku saabsan tahay hadduu eegayoo ka qancay waa inaanu de markaa dib ugu noqon amaba de uu ku qancay markaa oo eegitaankii u dhacay waa inaanu odhan mar walba de waa iska daawanaya ama aanu odhan sawirkaaga dee isoo dir waxyaalaha noocaasi waa fitno waa in laga fogaadaa sawirradana hadda waa lagu faxaaxsaday oo dee aad baa hadda loo isticmaalaa sawirkaa waxa weeye waa in markaa aad la ysaga jiraa sawirka dee aad iyo aad baa loo adkeeyey yacnii xataa meelihii culammadu ay sheegeen inta laga tallaabay ayaa kaannahu ay mubaaxaadka ka mid taho kale dhallinyarada qaar u isticmaalayaan taasina waa khalad waa arrin khalad ah taalib cilmigu inuu sameeyana aynay ahayn qof kastoo muslima yadaan looga baahnaynba inuu sameeyo haddana taalibu cilmi waa kaa xag jiraa waa inuu ku camalfalaa shareecada sawirradan iska joojiya iyo nin waliba sawirkan uu soo dhiganayo markaa waxa weeye facebook iyo waxaa sheegsheegtaan whatsapp iyo waxaas markaa waa inay iska daysaan sawirradaa dhiganaysaan iska daysaan sawirradaa isu diraysaan iska daysaan sawirkan maalayacniga la iska sawirayo waxa la wax ku xidhan inaanu jirin waa in la iska daayaa bacdu ahlicilmi masaa'il waa banneeyeen laakiin waa inaan la sii durugsan hadda cilmigii ma lagu gudbinaya mise laguma gudbinaya waa masale culammadu isku hayaan laakiin dee caqdi zawaaj baa dhacayo haddana markaa sawir baa laga samaynaya xafladdii maxay tahay waa namadkii xisbiyada u egtae yani waxa weeye waxyaalaha noocaasoo kale waa in aad iyo aad laysaga jiraa waa inaan la sahashan culammada qaarkood aad iyo aad waxay u adkaynaysaa xataa tii cilmiga lagu gudbinayay bay ahlucilmiga qaarkood ay diidayaan ay leeyihiin adiga dadka qabuulkooda maxaa ku saaray cajiradda adigu duub yacanii waxaad markaa tiifiya aad fadhiisataa iyo fiideow aad gashaayaynu jirin bay culamada qaar leeyihiin culmo waaweyn baad diidaysaa asheekh ah, muqbil waxa uu sheegaa qaacido oo odhanayo shayga xaaraan adigu inaad u irtikaabto dadka inaad wax gaadhsiiso ayaa ku saaray waajib kugu maaha yacani waxa weeye mid ku saaran maaha qabuulka dadkaas sidan u badan adiga laguma diran qabuulka gaadhsiin baa lagu diraya inaad sheegto laakiin aqbalaadda sidan bay wax ku aqbalayaan mid adiga lagu dirtay maaha saas aawadeed dadku liajli tabliiq aad dacwad gaadhsiinayso adigu dariiq xaaraan aha u marin culammada waaweyn sheekh ka mid ah waxaa la weydiiyey oo lagu yidhi xasuuqii berigii u jiray serbiya ay xasuuqaysay wax boosna iyo hersag markii la xasuuqu ka dhacayey baa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen ma gallaa oo ma tagnaa oo ma u kaalmaynaa mana geli karayno haddii aanaan garhka sii xiidhin waayo waa nala garanaya maya xiidhista garhka aad xiraysaa hadday markaa keensanayso inaad garhka xiidho yani markaa ha xiidhuna ha gelin bay culamada qaar fatoodeen bacdu ahlicilmi ka mid baa odhanaya marka waxaan qabanayaa dan baan uga baahanahay meesha la yidhaahdo etoobiya markaa dabeedna garhkan sii muluk ka siinaya oo waa maxay dee waxa weeye marka waa la iqabsanayaayo waan baqaya oo marka hore yaa kugu waajibiyey inaad tagto markaa addiis tagto inaad tagto marka hore iyaa laazim kaaga dhigay arrada ilahay waa badan badantee shay xaaraana inaad irtikaabto adigu kuma saara ba yidhaha oo aad tidhaahdo waxaan u jeedaa ujeeddo wanaagsan miyayna noqonayn bay yidhahen alghaayatu alxasana tubari lwasiila haayada wanaagsan baa wasiilada baarri yeelaysa malxadka culammada ay leeyihiin waa saas waa aragtaa ahlucilmiga qaarkood mas'aladaa khaas ahaanteeda gaadhsiinta cilmiga lagu gaadhsiinayo bes bay ka soo reebeen masaaisha kale waa la isla ogol yahay dhugmantiyada ku saabsan culammadu waa isla ogol yihiin xasaba cilmina laakiin mas'aladanba aad ay culammadu isugu khilaafeen ilaa culammada qaarkood aqwaal kala duwan ay ka yeelatay oo marna ay diideen marna ay ogolaadeen waxay ku tusinaysaa colayska dee masaladu leedahay ayay ku tusinaysaa ashyaada markaan sheegayna wajahatu nadarka culammada ayaan dee tilmaamaya marka waxaan uga jeedaa mawduucaas waa inaan lagu faxaxsan oo hadda sida dhallinyaradu isaga ballaarsatay waa inay aad iyo aad isaga jiraan ilahay ka baqaan barakada cilmigu waxay ku jirtaa dhaqanka cilmiga lagu dhaqmayo iyo fogaanshaha laga fogaanayo waxyaalaha xataa ishkaal kale dac maa yaribuka ilaa maa laa yariibuka marka aanu soo noqonno qaacidadan calaa kulli xaal waxa weeye qadayaada eh, ama hablaha sameeyaan ama inamaha sameeyaan waa in aad looga fogaadaa aad laysaga jiraa baabkaa sawirkana waa inaan lagu ballaarsan waa in aad yo aad looga taxadiraa loogana fogaadaa waana fitno ragga iyo dumarka weliba markuu dhex marana waa kasii daran tahay inamada marka waxaway doonaya hablaha inay u khidbeeyaanna sawirkaaga ii soo diriya sawirkaygaan kuu soo diraya iyo ashyaadaas waa in aad la ysaga jiraan waa baab fitna ah waa baab dhibaato badan sawirkaaga cidna ha u dirin ama ina noqo ama inan noqo mushkilaadka dhacay waxaa ka mida ah dadka qaarkood sida la sheegay ninbaa wuxuu la sheekaysan jiray gabadh dabeedna marka waxaway calaa kulli xaal waa u ballanqaaday guurka waxna waa u diro malaa xoolo malaa uu sii siiyeyna waa jiraan isaguna waa ka maqnaa dabadu jiray markii dambey gabadhii walaacday xoolana waa ka qabtay isna wuxuu ku sameeyey dad markaa waxaweeye xunxun oo ficillo xunxun samaynaya ayuu markaa kurkeedii intuu soo qaaday ku rakibay dabeedna wuxuu hi kaasaa nashrinaya haddaad markaa barnaamijkii wadi weyday marka waxaweye fitanka jiray ka mid tahay marka aad yo aad ha looga taxadiro sawiradan baalayacniga aad ha laysaga jiro yacni waxaweeye sawirka aad yo aad baa loo adkeeyey risaalada markaa sheekh muqbil ka qoray sawirka wuxuu axaadiis soo aroorinayo la yaab weeye yacani waxa weeye sawirkana waxyaalo badan baa loo xarimay gees waxaa ku jirta mudaahaatun likhalqi gees waxaa ku jirta dariica inay u tahay shirki marka waxa weeye sabab keliya ama cillo keliya ma aha markaysaga markaa taxriimku ashyaa badanoo kala duwan baa loo manciyey haddiiba marka halkan lagu luuqluuqi lahaa oo la gelin lahaa dee masaladu saddan lidariica in loo manciyeyoo keliya waa ka badan tahay axaadiistu waxay nasgaraynaysaa in mudaahaatan likhalqillaahi inay tahay loo mancinayo dariico inay shirki u noqotana axaadiis kalaa sheegaysaa markaa saas aawadeed aad iyo aad aan uga taxadirno aad arrinkaa isaga ilaalino isaga jirno waa aafo aad jirta aafadaa waa in laga taxadiraa waana in markaa layska waaniyaa oo aad laysaga kantaroolaa aanu soo noqonno masalada haddau sheikhu sheegay culamau ulxanaabila waxay leeyihiin qaacida ahaan maa xurima lisaddi dariica fa innahu yubaaxu lilxaaja wixii saddu dariico loo manciyo loo xaaraantinimeeyo xaajo daraaddeed waa loo banneeyaa saasay culammada xanaabiladu marka ay leeyihiin xaajada waxyaalaha loo banneeyeyna waxaa ka mid a bayculcaraaya bayculcaraaya asalkiisu waxaa laga reebay qaacido guud oo ribada ku saabsan waa almusaabana musaabanadu waa maxay waa laba shay oo isla nooc ah oo sida rutab iyo timir in laysku iibiyo ama zabiib iyo cinab laysku iibiyo ayaa asal ahaan marka ay ahayd musaabanadu markaa saas yadaa bay ahayd marka dee rutabkii hadhow waa nuqsaamayaa haddiiba marka hore laysla ekaysiiyo intaas oo rutabah waa marka ugu horreeya timirtu ay bislaato iyo intaasoo timir ah wasnigu hadduu marka horeba isla ekaado marka dambe wuxuu noqonayaa dhush bay isku odhanaysaa miiddii baa ka yaraanaysaa dabeedna waa nuqsaamaysa macnahana waa ka nebigu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam xadiiskii markii la weydiiyey su'ila can bayci rutabi bitamri qaala ayanqusu rutabu ida yabis qaaluu nacam qaala falaa idan yani ha isku iibinina marba hadduu nuqsaamayo wuu garanaya nebigu inuu nuqsaamayo muxuuse u weydiiyey wuxuu u weydiiyey waa tambiihan cala alcilla ay culammadu yidhahdeen cilladu ku baraarujinaya oo qaacidada ribadu maxay tahay aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul in laga jaahil yaho shayga aan la garanaynin inay isla eg yihiin waxay la mid tahay in la ogsoon yahay inay isla eg yihiin saasay la mid tahay aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul baycan haddaba baycu alcaraaya timirtii rudabka ahayd ee geedka saarnayd iyo timir baa la ysku iibinayaa la hayo timirta geedka saaranna ee rudabka ana waa la qiyaasaya waa la qadarayaa bilkhabsi baa lagu samaynaya marka mid yaqiin loo og yahay maaha inay isleegihiin qadarka la ruqseeyeyna waa wixii markaa khamsata awsuq ka yar ilaa khamsati awsuq ee shanta awr waxay qaadaan wixii ka badani waa mamnuuc marka guud oo ribada ku saabsan baa laga istisnooday marka waxay noqonaysaa idan mid waxa weeye markaa eh, xaajada loo baneeyey oo reeraha qaarkood baa laga yaabaa inay rudabkii u baahan yihiin maadaama rudabkii ay u baahan yihiin ayaa loo rugseeyey rudabkii inay sidaas ku helaan oo ay timirta ku iibsadaan masalada kale uu u tusaalaynaya waxay ku saabsan tahay waa annadaru ila almakhtuuba yadana waxa weeye waa markaa la banneeyey qadarka markaa nadarkaasi uu bannaynayo bay culammadu isku khilaafaan jumhuurku waxay yidhaahdaan waa alwajhu walkafaan waa wejigiiyo labada kaf culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen madharka guudna waa eegi karaa xubnaha marka waxaweye gacanta ama marka adinka waxyaalaha noocaasana wax waa ka eegi karaa qaamada iyo joogga iyo marka waxaweeye xajmiga taasna marka waxa waa eegi karaa maryaheedi iyadoo sidatay iyo marka waxaen xijaabkeedii marka bacdu ahlicilmi way ka badinayaan wejigiiyo labada kaf laakiin jumhuurku wejigiiyo labada kaf bay ku koobayaan xadiiskana waxaad mooddaa inuu lafdigiisu ka camsan yahy salamka ayaa isaguna ka mid ah salamku badeecad aan lahaynin baa la iibinayaa badeecaddiina wax jooga maaha asalkuna wuxuu ahaa sida xadiiskiiba ku soo aroortay xakiim ibnu xisaam laa tabic maa laysa cindak ha iibinin waxaanad haynin marka salamkii waxaan lahayn baa la iibinaya waa mustanan waa baycun mawsuufun fi dimmati maca qabdi thamani fi lmajlis waa shay la sifaynayoo dimmada ku sugan iibka la iibinayo iyadoo samankii la qabsanayo waxaa shardiya samankoo kaamila in la wada bixiyo haddii samankii oo dhammaystiran aan la bixin shayga noocaa iyo noocaasee sifadaa leh sifadaa leh sifadaa leh ii soo iibi muddada intaasa iigu keen sifadiisiina la tafatiro noociisii iyo jinsigiisii mid walba sifadiisiina markaa la dhammaystiro lacagtiisiina la wada bixiyo ay naqad noqoto marka amaahdu maxay gashay badeecaddii bay gashay laakiin amaahdu labada geesoodba inay gashaa ma bannaana baycu dayni biddayn waa muxaramun bilijmaac laba dayn in laysku iibiyaa xaaraan buu ku yahay ijmaac ijmaaca culammada ijmaacaana culamo badan baa soo naqliyey marka haddii waxa weye lacagtii wax ka mida aan la bixinnin oo dayn laga dhigo badeecaddiina ay tahay waxaan joogin iyaduna waxay noqonaysaa noocii xaaraanta ahaa ee ijmaaca culammada lagu xaaraantinimeeyey noocaasu noqonay marka jumhuurka culammadu qaacido guud ka dhigi maayaan oo masaa'isha nusuustu aynay ku soo aroorin ay sidaa ka wada dhigayaan ma aha ay odhanayaan wax kastoo dariica loo xarrimay liajli dariica xaajo waa ku bannaanaanaya sidaa odhan maayaan laakiin culammada xanaabiladu waxay markaa yidhaahdeen waa qaacido guud ayay markaa yidhaahdeen saas yadaa yidhahdeen sheikhu wuxuu yidhi walidiraarin jaaza ficlu maa xudir wa jaaza waa bannaanaaday ficlu maa kii ficilkiisa xudira la xaaraantinimeeyey lidiraarin daruuro daraaddeed ama ka fursan waa ayuu markaa u bannaanaaday walixtiyaajin ficlu makruuhin kufir mid la karaahiyaystay samaynta la samaynayana waa la dhaafay oo waa la cafiyey lixtiyaajin baahi daraaddeed baa loo cafiyey culamada qaarkood bayd ay ku cabbirayaan baa jira shuruudda salamka makaanun wa miqdaarun wa nawcun mu'ajalun wa qabdun lira'si almaali waaljinsu waasifa marka makaanka in la shartinayo shuruudaha lagu darayana calaa xasabi madaahibta qaarkood baa qabta sida madhabu abi xaniifa saasuu makaanka u sheegay makaanka lagu sallimayo wamaa lisaddi dariicati ijtunib wamaa ay iladii kii ujtuniba laga dheeraaday lisaddin lidariicati awdis waddada mafsadada keenaysa la awdaya daraaddeed looga dheeraaday urtukiba lixtiyaajin waxaa loo irtikaabayaa loola imanayaa baahi daraaddeed oo daruuro loo shardin maayo mislulcaraayaa wadalika mislulcaraayaa taasi waxay ahaatay waa sida markaa bayca bayculcaraaya la yidhaahdo ayay markaa ahaatay halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk